aw yuxanis can abi cabdillaahi alqaraad أنه قاaل أشhهد waxaan ku qiraya على أbي هuريرaةa رضي الله تaعالى عنه أنه قاaل inuu yidhi قاaل أبوالقاaسم أبوالقاaسم wuxuu suubanaha عليه الصلاaة وaسلاaم maن أراada qofkii doona أهل المدينةi reer mdينة la doona bsooyin xumaan iyo xadgudub yعnي cafوا maن أراada أهل hadiه البلدة ninkii la doona beledkan dadka degan bisooyin xumaan yعni beledkan wuxuu nabigu ka wadaa almadينة أdاabahu الlah ilaahay ha ku dhalaaliyo fi naari weeye kamaa yaduubu اlmilxu fi اlmaa siday milixda iyo cusbadu biyaha ugu dhalaalaan waxadaanii marka waa ducaa iyo ihbaaroo khabar labaduba ah waxadaanii muxamed bnu xaatim ibrahim bnu dinaar qaala xadaana xajaaj bn muxamed almisis alacwar waxadaanihi muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaaq jamiica can ibni jurayjin qaal ahbaranaa camr bnu yaxya bni cumaarata almaasini anahu samica alqaraad abi cabdilahi alqaraad ka haddaad marayseen marka wuxuu u keenay hadda keliya in wadaadkan camr ibnu yaxya almaazini uu mutaabacaynayo wadaadihii ka horreeyey ahaa ibnu jurayj anahu samica alqaraadu maqlay wa kaana qaraadna wuxuu abu cabdilaah min asxaabi abi hurayra asxaabta abi hurayra ka tirsanaa yazcumu sheegayaan maqlay annahu samica abi hurayta yaquul qaala rasul lah sal man araada ahlaha madiine ahalkeeda axadkii la doona bisoyn xumaan yuriidu lmadiina adaabahu اllahu allah ku dhalaaliyo ciqaaba fi الnaar kama yaduubu اlmilxu fi اlma qaala bnu xaatim wuxuu yidhi asagu fii xadiiثi yuxanas badla qowlihi bisuu'in sharan buu ihi sharan reemidin ruuxii la doona bisuu'in bisuu'in baad labada riwaayad soo marteen riwaayada maxamed bnu xaatim ibn imaman albaqhdaadi samiin asagu man araada ahlaha bisharin ayuu asagu akhriyey ayb ama sharan oo riwaayada hore ah وxadثna بن cmر الcadني xadثna سفyاn yعni بن cuyayنة abu mحamed can abi hاrun muسى بn عيسى وxadثna بن أbi cmر الcadني qال xadثna darawardiy mحamed cabdالcaزيز بن mحamed darawardi can mحamed بن cمr بن calqmة بن waqاs الleyثi جamيiعا si wada jira nimanka abi hاrun iyo mxamed بن cmr samca waxay maqleen aba cabdالlahi الqaraad bay maqleen samca aba hurayrata can الnabiyi bimilihi isagoo nabiga ka warinaya xadiidka hadda aad soo marteen oo kale وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna xاatim yعni بن ismاعيiل الmadني can cmr بn nubayhin أhbarnii diinaar الqراad diinaar waa abi cabdالlah abi cabdالlahi dhowrka aad soo marayseen saddex sanada hore aad ku soo marteen magiciisi wey waa mashhuur bkunyatihi abi cabdالlahi الqراad qaraad wixii loogu baxshayna xalaynu soo maray magaciisuna diinaar baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yihi diinaar abi cabdillahi alqaraad ah samictu sacd bin waqaas azuhri baan maqlay yaquulu asagoo le qaala rasuulu llaahi sal la alay waslam man araada qofkii la doona ahla madiinati reer madiina bisuuin shar iyo xumaan adaabahu allahu allah ha ku dhalaaliyo oo ha ku ciqaabo fi nnaari walcadaab wey xalayna soo maray iyo habeen ka horraysa kamaa yadubu lmilxu fi lmaa sida milixdu ay biyaha ugu milanto si dhib yar oon la dareemaynin ilahay ha u baabi'iyo wey sida cusbada marka biyaha lagu ridaba si aadaan filayna u milanto marka meelo kaleo aad u dareemaynin baa laga guraya ninka asaga aw وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna ismاعيل yعnي بن jacفر بن kaثير الزرقي عن cafوا عن cmر بن نubyh الكacبي الkhزاacي عن أbي cabdاللahi القراad أنه samca sacد بن maliki yquuل qاla rasuul الlahi صلى اه عليه sلم bmilihi fadakra wuxuu sheegay bmilihi hayr hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi bidahmin man araada ahla madiinati bidahmin aw bisuu'in dahmin waa balaayo dahmigu waa colka ku gala si lama filana kuu galaa layaa dahmigu ama min adahmaa oo beliyada balaayada laga keenay man araada ahla madiinati bidahmin ciidan way inuu geliyo col ninkii la maaga aw busun ama xumaan la maaga aw bidahmin ama balaaya la maaga adaabahu اllahu fi الnaari kama yaduubu اlmilxu fi اlma macnaha aad soo marteen weeye وxadثna abu bkr bn shaybة qاal xadثna cubayd الlah bn muسى الcabsi xadثna usamaة bn zayd الlayثi can abi cabdالlahi الqراad qaala samictu yaquul usama wuxuu yidhi abi cabdالlahi الqراad wlah baan maqlay samictu aba hurayra radi الlahu tacalى canه وsacda yaquulaan iyo sacadoo leh qaala rasul ه sl slam allahuma baarik liahli اlmadinati fii mudihim alla u barakee reer madiina mudkooda wasaaqa alxadiia xadiikaad soo maraysa ducadaabuu kaxeeye nabigu wa fiihi ama labada imaam ay kaxeeyeen wasaaqa alxadii wa fiihi waxaa ku jira ninka xadiidka kaxaynhayana waa raawigan dambe mutaabice usaama bnu zayd alleyi wa fiihi fii xadiidi usama waxaa ku jira man araada ahlaha ahalkeeda qofkii la doona bisuu'in xumaan iyo balaayo adaabahu llahu rabbi ha dhalaaliyo ama ilaahay baa dhalaasha ciqaabta iyo cadaabka kamaa yaduubu lmilxu fi lmaa idan reer madiino iyo xaramka madaniga ah sidaasuu nabigu u xaq dhowray halkaasna sharcdu ka jooga marka iska ilaaliya xumaan iyo dhaqan xumo iyo haddaad tagtaan ka ilaasha dadkeeda iska ilaaliya dadka degan iska ilaaliya masjidka xurmadiisa dhowra wuxuu masjidka ku barookobiy xurmadana waa diinta islaamka wax walbana waxaa ka mudan qofka biniaadamkaa ilaalin waxaa ka mudan inuu diinka ilaasho baabu tarhiibi fi اlmadiinati cinda fatxi اlamsaar wuxuu baab yahay atarhiib fi lmadiina ay fii sugna اlmadiina boorinta laysku booriyey ama laysku caraabshay madiina degitaankeeda cinda fatxi اlamsaari marka magaalooyinka la furtee la guurahayo nin walba uu aadayo inay wanaagsan tahay in loo dulqaato la sabro oo madiine la joogo oo aadan hiyi kicin oodan hami kicin xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic can hishaam bni curwata can abi curwata bni zubayr can cabdillahi bni zubayr can sufyaan bn abi zuhayr alsdi waa ah, saxaabi jaliil ah qaala wuxuu ihi saxaabiga qaala rasul sal l slam tuftaxu shaamu shaam baa la furan doonaa shaam lama furan xigin nabiga alayh isalaat wasalaam waa mucjiza min mucjizaati calayhi salaatu wasalaam waana caalam min aclaami اnubuwa adilada iyo dalaalka kutusaya nabigu inuu nabi xaq iyo saadiq ayaa nabigu wuxuu hi tuftaxu shaam ashaamu waa bidixda shaamna waxaa loo yidhi kacbada markaad joogto ayay shimaal kaa qabanaysaa shaam kacbada markaad joogto dhanka waqooyi bay kaa jirtaa shaam tuftaxu shaamu shaam baa la furan fayakhruju min almadiinati madiina waxaa ka bixi doona qowmun qolyo wاtankiiru huna litaxqiiri wa tawhiini amri اlqowm qolyo aan makas ah oon caqli badnayn ayaa bixi doono tuftaxu shaamu shaam baa la furan fayakhruj min almadiinati madiina waxaa ka bixi doona qowmun qolyo min alfaatixiin qolyihii shaam soo furta qayb ka mida ayaa soo ordo reerkooda raran ila halganka marka loo baxaayo fiihim الطaalix wالsaalix nin wanaagsan oo mukhlis oo saadiqa iyo nin danaysta ah waa ku jiraan minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu اlaakhira saa darteed qoom yar wey oo nabigu waa taabtay tankiirka hunaana waa litaxqiiri wa tawhiini amrihim fayakhruju min almadiinati waxaa ka bixi doona qowmun qolyo biahlihim reerkoodii bay la bixi doonaan oy qaadi doonaan yabusuun yabusun ayagoo ista ku haya min aw min albisi inagu xoolaha markaan kaxayno maxaynu dhana is geela marka la kaxaynayo is baa la yidhahdaa ushanti gadaal lagala maro oo gacanta lagu riixo marka loo turahayo weliba is la yidhaahdaa iyo wixii la ma'al carabtuna bas bay tidhaahdaa bas ama badoo la hoos dhigo bis isteenna iyo bistooda isusma keeni hadda carab baan marka ayada warkaa la socda fayakhruj min almadiinati madiina waxaa ka bixi doona qowmun qolyo aan wax badan fahamsanayn biahlihim reerahoodiiba raran yabisuuna ayagoo geeli kaxaynayo awrta ay ku rareen heeryadii iyo aqalka ku qaadanaya caruurtii dabada ka riixayo kaxaynay yabisuuna hadda waxaa iska yasuuquuna liibila marka waa weedh ree yaman ay isticmaalan waa kelima yamaniya carabuulyaman baa isticmaali jiray carabta kale maysan aqoonin nabigu luqaad badan buu ku hadla subinu calayh isalaatu wasalaam yabusuuna ayagoo geela ista ku haya oo geela ay awrta ay ku rareen reerka ku rareen ay maqasha ku gureen xooli caruurta ku gureen riixahaya iyo midna ka baxaaya wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiinana u khayr badan inay joogaan hadday wax garan lahaayeen uma yuftaxu اlciraaq cafwan uma tuftaxu اlyamanu yaman baa la furan yaman ayaa la furahaya fayahruju min almadiinati madiina waxaa ka bixi doona qowmun qolme biahlihim bay la baxayaan yabusuuna ayaguna ista ku hayo geeli quminhayo oo markaa tircinhayo lahum low kaanuu yaclamuun madiinana u khayrban inay joogaan oo aysan ka bixin garasho diineed leeyihiin uma yuftaxu lciraaqu ciraaq baa la furan doonaa shaam iyo ciraaq midna lama furana intuu nabigu noolaa calayhi salaat wasalaam fayaruju min almadiinai madiina waxaa ka bixi doona qowmun qolyo kaloo saddexaad biahlihim reerahoodii bay la baxahayaan yabusuuna ayagoo ista ku haya wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun tartiibka xadiidka marka taqdiim iyo takhiir baa ku jira maxaa yeelay dhulka nabigu uu sheegay waxaa loogu horfurtay yaman baa u horeysay kadibna shaam baa ku xigtay ciraaq baa ka dambaysay idan marka waxaa weeye tartiibka uu u sheegay raawigu taqdiim iyo takhiir baa ku jira waxay wadaadaqada ku jamciyaan waxaa loo jeedaa yaman si dhammaystiran in loo furo bacda rasuulillahi ba calayhi salaatu wasalaam weliba bacda shaam bay ahayd yaman intuu nabigu noolaa lama furanin laakiin qaybaa laga furtay abubakar lafti qaybaa laga furtay waxaa la dhammaystiray khilaafadii sayidina cumar yaa inta u dambaysay yuhuudda ku dambaysay gacanta lagu dhigay almuhim marka haddii fatxiga kaamilka loo jeedo shaam iyo yaman waxaa dambeeyey yaman tartiibku marka waa saxan yahay shaam baa u horaysay fatxi kaamila waxaa ku xigtay yaman kadibna waxaa ku xigay ciraaq tartiibka waa sax laakiin haddii fatxi wax laga hadlahay yaman baa ka horeysay shaam iyo ciraaqba marka waa mucjiz mucjizaati fatxu اlyamani uma fatxu الshaami uma fatxu اlciraaq waa sidaa uu nabigu u sheegayna u dhacday sidaa uu nabigu u sheegay alah اsalaat wasalaam waa mucjizaas dadkaana saasay yeeleen dadkii yaman furta qaybo ka mida intay yimaadeen bay carruurtood reerhooda rarteen ayagoo leh barwaaqa sooranaya biyo iyo barwaaqaan doonanayna ciraaq markii la furtay reer madiina qaybo ka midaa tegey shaam markii la furtay qayba ayaguna tegey dad yar baa u adkaysto ku soo hadhay xadaثna axmed raaficin qaala xadaثna cabdالrazaq akhbarna bn jurيr cabdilmلك akhbarna hisham bn curwata can abihi curwaة bn can caaisha cafwan can abihi can cabdillahi bn zubayr can sufyaan ibn abi zuhayr alasdi cafwan asdi shanua waa nin marka reer madiine ah saxaabigaas qaala saxaabiga wuxuu ihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul yuftaxu lyamanu somaarita xadiidkan dambe riwaayada ayaa hagaajisay wuxuu ah taqdiim min aruwaad buu ahaa yuftaxu alyamanu yaman baa la furan fayaأtii qowmun qolyaa imanaya yabusuuna geela kaxaynhayo markaa dabada kaga jiro ordahaya fayataxamaluuna waxay xambaaranayaan raranayaan biahlihim reerahoodii waman aطaacahum iyo ciddii yeeshaba reerahoodii iyo wixii yeelee darisaabay la kacaayaan yaman bay geynhayaan wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiinaha dee oo nabigu ku xabaalan yahay masjidkiisu ku yaallo aahaarta ay ka muuqato alansaar wاlmuhaajiriin baqaayaadkooda ay joogaan ayaa ka khayr badan meel adduunya loo doonanhayo meel addunya loo raadinayo uma yuftaxu shaamu shaam baa la funa saasay iskugu xigeen marka taqdiimki iyo taakhiirkii min الnabiyi ma waa min araawi uma yuftaxu shaamu shaam baa la furanaya fayaأtii qowm yabusuun basigan hadda waa idiin soo sheege ku noqon maayo fayataxamaluuna biahlihim bay xambaaranayaan ama ay raranayaan iyo waman aطaacahum ciddii u hogaansatee yeesha wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun uma yuftaxu اlciraaqu ciraaq baa la furan doonaa fayaأtii qowm yabusuun fayataxamaluuna biahlihim waman aطaacahum wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun wahada min mucjizaatihi calayh الsalaaة wasalaam bilaaddii iyo amsaaddii la furanayay ee saxaabadiisu ay furanayeen say u kala horeeyeen iyo mid walba qaabku u furmi lahaa iyo dadka ka imanaya madiine ka guuraya buu sheegay madiinaan idii khayr badane ku nagaado oo idin buubsanni buu nabigu alayh isalaat wasalaam baabun fi lmadiinati xiina yatrukuha ahluha xadiidka maxaa ku jira waxaa ku jira meesha diinkaada u roon adduunya ahaanba ha ku dhibtee iyo had iyo jeer kaaga khayr badan meesha dunyadaada u roon diintaadana u daran madiino ninkii jooga diinkaysay u roon tahay culammadii jooga nabigii baa ku xabaalan masjidkii aad salaadaad ku tukato ay ahayd kun salaadood kun salaadood bay u dhigantaa sunnadaad ku tukato kun salaadood bay u dhigantaa ood ciraaq iyo shaam iyo ku tukata iyo yaman salaaddii duurad ku tukatay yaman cafwan madiino waxay u dhigantaa kun salaadood ku tukatay yaman kun salaadood waa meeqa haye meeqa sano ama bilood igu dhufta wax ku dhow mise sano ku dhowow labaatan bilood laba sano oo hal salaadoo madiina ku tukatogu waata ma wax laysu dhigaa marka ma wax laysku dhigaa xoogu carab dhaqa iyo howlo jidiin yaman u doono ee u doono shaam u doono waxaasoo khayra isdhaafi nin weyn uu go'aansadaa tii buu nabigu ka hadla calayh isalaatu wasalaam marka bilaadda ilaahay aad ku nooshin intaad saa u fiiriso meesha diinkaada ogu roon isku nab aad ku macaluushid aad ku baahatid xubeertu ha ku jaqdo ha ku leefto adduunyada waa laga tegi waxba sheegi mayso baabun fi lmadiinati xiina yatrukuha ahluha madiina uu baab yahay xilliga dadkeedu ay ka qaxi lahaayeen ay ka tegi lahaayeen in la gaari doonaba qolyaha geel qoole yaroo ka baxay buu nabig ka soo calacalay laga tegi doonaa xadaanii zuhay bn xarbin qaala xadana abu safwaan cabdullahi bn cabdilmalik buu la yidhahdaa ninka abu safwaana muslim baa sheegi doona can yunis bn yaziid alayli waxadaanii xarmalatu bnu yaxya wallafdu lahu qaala ahbarani wfi cabdullah ahbaranii yuunus can shaab azuhri can saciid musayib almakhzuumi annahu samica aba hurayra radi allahu tacala canhu yaquul qaala rasuulu اllahi sal lay slem lilmadiinai madiinabi wuxuu ka yidhi ama u yidhi layatrukannahaa ahluha ahalkeedii baa ka tegi doona calىa khayri ma kaanat mudallalatan lilcawaafi nabigu wuxuu madiino yuu ka hadlaaya walee waxaa ka tegi doona oo ka qaxi doona dadkii deganaa calىa khayri ma kaanat xilliga ugu qiimo badnayd weliba xagga barwaqada adduunka iyo noolosha iyo beerta baxday iyo naxfiga adduun xilliga ay ugu wanaagsanayd bay ka yaacahaya oo waxaa loo sheegi meelo kaleo ka khayr badan mudallalatan iyadoo loo dulleeyey oo looga tegey lilcawaafi xidoodda ama xayawaanka irsaaqadoonka alcawaafi waa jamcu caafiya waraabaha iyo dhurwaaga iyo dawacada iyo doofayga iyo daanyeerka waxyaabaha magaalooyinka duleedkada yimaadee ka qaraabta ayaa cawaafida la yidhahdaa haaddaa ka mida ah, shimbiraha meelaha jabadka iyo meelaha laga guuro waxyaabaha yimaadee wax ka muraafa ayaa cawaafida lagu jamciya jamcu caafiya mufradkeeda waa caafiya irsaaqadoon calafdoon yacni nabigu wuxuu u jeedaa asibaaca waayr baa looga tegi asibaaca dugaag iyo watayr haad baa looga tegahayaa meel la deganaa haddii laga guuro yaa meesha markaaba xunshaa imanaysaoo tukiibaa waaqlaynaya oo haadaa imanaysa dawacii dhurwaay wixii la halmaanaya weerdawcana meeshaasay mudhaafahayaan kuwa waaweyn yimaadaan baa laga yaaba xayawaankii ciduudda ee ka carari jiray magaalada ayaa imanaya oo soo gelahaya dadku marka iyagu dadku markaa loo jeedo cawaafi waa caafin baa mufradkiisu jamcudana waa cufaad haddii dad laga hadlaayo طulaab الrisqi min الnaasi mufradkiisu waa caafin wa jamcuhu cufaatun ama marka xayawaanka laga hadlayo jamciisu waa cawaafi mufradkiisuna waa caafiya xilligaasi waa goorma riwaayadka dambe caddayn doonee waa fii aakhir الzamaan fii aakhir الzamaan waa xilliga suurgadoonka la gaadhee magaalo taagnaanba aysan jirin nabigu waa kii sheege alayh الsalaat wasalaam madiina inay tahay magaalada ugu dambaysay kharawdee dunta qaala muslim wuxuu ihi muslim ibn xajaaj abulxusein wuxuu yidhi abu safwaan miyadooni ninkaas shaykhu shaykha ah hada ee kana huwa cabdullahi bn cabdilmalik weeyaan yatiimu bnu jurayjin ibnu jurayj agoonkiisi weeye ibnu jurayj baa soo koriyo rabiibkiisi buu ahaa rabiibkiisi waa islaanuu qabay ayaa dhashay marka soo koriyey rabiib ugu ibnu jurayj baa gacanta ku hay wiilkan abu safwaan uu soo koriyey oo rabiibkiisu u ahaa kaana fii xajri dhabtiisu ku jiray ee fii mas-uuliyati ibnu jurayj buu ku jiray وxadaثnii cabdالmalik بn شhucayb بn leyث qaala xadaثanii abi abihi oo شhucayba can jadi awogii oo leyث bnu sacda xadaثanii cuqay bn khaalid ibnu caqiil alayli can ibni shaab الzuhri annahu qaal ahbaranii saciid ibn اlmusayab ana aba hurayrata radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquul yatrukuuna اlmadinata calى khayri ma kaanat yatrukuun tatrukuuna fi riwayat اlbukhaari fi bacdi الnusakh tatrukuuna اlmadiina madiinaad ka tegi doontaan saxaabadiu nabig ku halqabsanaya dadka madiina ka tegayna saxaabada ma aha laakiin saxaabadu faracoodi weeye waa abnaa اlansaari wاlmuhaajiriin weeye awowgaa iyo aabbaha waxay ay sameeyeen adiga wiilka waa lagu tiirin karaa haddaadan marka hawshaa ka beri noqonin aduguna caruurtaada iyo faracaadu waxay samayn doonaan waa lagu tiirin haddaadan ka beri noqonin yuhuuddii madiine joogtayba alla wuxuu ka yidhi qul falima taqtuluuna anbiyaa allahi min qablu in kuntum muminiin yuhuudda ilaahay uu ka hadlaya ambiya maysan dilin laakiin yaa dilay awliyaashood falka xune markii isirkaadiho ee faracaadii ay sameeyeen wasiirtaadii eed ka beri noqonin dabada lagugu xidhaaya kadaalika caruurta kaa farcantay waxay samayn doonaan xumaan haddaad markaasi ka beri noqonin waa lagu tiirin imaa daman wa imaa nisba iska idaafia ah, lianna nisbata tabutu biadna mulaamasa ama alidaafatu tabutu biadna mulaamasa maaha adu inaad dembiilo tahay inaad dembiilo tahay idinka ree iska dhigi wadaaddo aan hawsha shuqul ku lahayn baad waxaan idinka riyay balaa sameeye waxaad u jeeddaa tolkaabaad sameeya laga wadaa ee maha wadaadaada sameeyey ayib riwaayada bukhaari marka tatrukuuna sidaa wey laakiin riwaayada muslim iyadu maba barbarin yatrukuuna dadkaa ka tegi doona dambe almadiina ka qixi doona calaa khayri maa kaanat xilligii u wanaagsana iyadoo ku dul suganoo xagga nolosha ah laa yakhshaha ma daboolayo ma imanayo kuma soo dheelmanayo madiino ila alcawaafi cidooda iyo xayawaanka iyo dugaaga irsaqadoonka mooye yuriidu wuxuu nabigu cawaafida ka wadaa cawaafiya asibaaci waayr dugaagga iyo haadda kuwooda waxraadiya uma intaa kadib yakhruju raaciyaani min musayna laba ninoo reer ari wataa soo baxay bixidoonoo madiina ku soo hiran yakhruju raaciyaan laba raaci laba adhi jir baa soo baxaayo oo min musanad qolka qoyska reer musayna a yuriidaani lmadiinata iyagoo doonayay adhi soo kaxaynayaan yanciqaani bihanamihima iyagoo adhigood u foodhahaya ama u dhawaaqaayo u yeedhyeedhayo kaalay iyo xaaxooda ku hay oo kaxaysanay madiina rabaa inay ku dheelmadaan fayajidaaniha naciiqun hadda ku barateena waa xoolaha marka loo yeedhay dhawaqiisa ama geel u yeedha ama adhig u yeedhay waxaad u yeedhayse fayjdaaniha markaasay helahayaan madiinay ku soo bixi loo jeedaa wax han cidla khaali ah ay khaali laa axada biha xataa idaa balaqa markay soo gaadhaan aniyat alwadaaci karintii laisku sogootin jiray oo xagga shaam xigta markaad madiina ka baxayso ruuxa baxayaa dadka raaca ayaa kaga soo noqon jiray meesha iyada halkaasa lala gaadhi waa dardaarmi waa lagaga soo laaban waa meeshii laisku sogootin jireen baa loo bixiyey karinta idan waana dhanka shaam markaad madiina joogto dhanka shaam bay kaa jirtaa markay halkaa marayaan oo madiina ku soo foorarsadaan oo saniitulwadaac ay soo dul istaagaan khara calaa wujuuhihima af af bay u dhaxayaanoo way dhimanayaanba naftaaba ka baxaysa axadka u dambeeya marka madiina soo dul istaaga ee wax soo madoy aadgashid yidhaahdo waa labadaa nin weeye reer ee adhi jirka ah riwaayada bukhaari waxaa ku yimid annahumaa aakhiru man yuxsharu inay yihiin dadka u dambeeya xataa aakhare marka la tago dadka la soo bixiye banka qiyaamo yimaada labada nin baa ugu dambaynaysa madiinay ugu dambeeyeen soo maa wax soo dul istaaga aakhare marka la soo saarana wax qabriga ka soo baxo banka la keeno qiyaamo carasaat اlqiyaama labadan reer musdina adhi jirka ugu dambeeya ayib lann way u geeri dambeeyeenu geeridaadu hadday u dambaysana waxaa ka dhalanhaya weeye inaad xagga xashriga u dambayso tahay lanna alxashra waa arcun cala almowt farxun cala almowt weeye macnahaasna waa la sheegay riwaayada bukhaari fayajdaana wuxuushan wuxuushan iyadoo dugaag un fadhiyaba oon dadba jooginba cidood baaba joogtay iyo iyo haad baaba idan xilligaasaabaa la gaari doona waa fii aakhir الzamaan biaakhir zamaan weye xilliyadii reer banomaya ay madiine baabi'iyeenna xilli ay sidaa ku dhowaatay way jirtay oo laga kala yaacay oo wax jooga la waayey oo wax u adkaysta u fara ku tirs noqday waagii dambea dib lagu soo laabtay idan waagii dambe haddee dad oga tegay duruuf kalaa jiray laakiin waxaa weeye aakhirkeeda dambe madiina wakhilaaf awalkeeda hore khilaafatu rasuulilahi baa fadhiday abubakar baa fadhiyey cumar baa fadhiyey cumaan baa fadhiyey kadibna waagii dambe khilaafad waxay u guurtay ciraaq iyo shaam sayidina cali waa kii fadhiistay ciraaq reer bani umayana iyo howlahoodana waxay fadhiisteen shaam iyo dimashqiya aagaas laga teg dad yar baa ku soo hadhay waagii dambe culummadii baa ku yaraatay reemiyii baa qabsaday iyo dad abaaru keentay ah qorshihoo dhan baa iska hallaabay dib bay ka roonaato culummadii ugu soo laabteen marka isbedel badan bay iyo dhulku marahayaa wey baabun maa bayna alqabri wاlmimbari rawdaة min riyaad اljanna wuxuu baab yahay mimbarka nebi maxamed inta udhaxaysa iyo gurigiisa inta ka dhaxle oo qolkii caaisha ah intaa yarta ah waa beer beeraha jannada ka mida maa bayna alqabri waa tarjamada nawowi aan laga fiican yahay waxaa la rabin maa bayna albeyti wa bayna walmimbari rawdatu min riyaad inuu naska raacay ahayd ayb xadaثna qutaybaة bnu saciid can malik bni anas fima quri'a calayhi can cabdillahi bn bakr almakhzuumi cafan can abi bakr maxamed bn camrin weeye ibn xasm can cabaad ibn tamiim almazini can cabdillahi bn zayd almazini ana rasul sal slam qaala maa bayna beyti gurigi inta u dhaxaysa iyo wa mimbari mimbarkaan ka khudbay inta ka dhaxle rawdatun waa beer baa ku taalla oo min riyaad aljanna beeraha jannada ka mida cinda abaraani waxaa ku yimid fi lwsat maa bayna almimbar wa beyti caaisha mimbarka inta udhaxaysa iyo qolka caaisho way islaazimayaan shayga markaad cadaynaysana cinda albayaan laazim in lagu caddeeyo waa afgaroocnimo lamana ogolo rasuulkuna waa afsaxu nnaasi wa aclamahum bilxaqi weeye lama ogolo marka nusuusta ama fiqiyaadka ama axkaamta la sharxaayo lama ogolo ama wax la tacriifinayo ama wax la cadaynayo inaad laazim wax ku caddayso laazim ayb beydkaas waxaa ka laazimay inuu u noqday nabiga qabrigiisii qolka caaisha lagu xabaalay laakiin nabigu wuxuu ka hadla muxuu aha qolka caaisha inta udhaxaysa anigu aan deganaa iyo mimbarkan ka khudbeeyo intaasi inta u dhaxaysa hee waa rawda min riyad aljanna xadaثna yaxya bnu yaxya أخبرنا cبدالعزيز بن محمد الdاراwrد المdني عن يزيد بن الhاd يزيد بن cabداللahi بن أسامة بن الhاd عن أبي بكر بن محمد بن cمر عن عباad بن تميم cabdالlahi aabihii wey cبدالله بن bkr horaan soo maray عن عباad بن تميم عن cبدالله بن يزيد الأنساري أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم يقول ma bيna منبري وبيتي روضة من رياض الجنة riwaayadii نسائي nu ku marayna waa minbri على turcati min turac اljanna wminbari calى turcatin min turac اljanna mimbarkayguna wuxuu dul saaran yahay burunburcood ama buur yar kudumbuur ka mida buuraha yararkee jannada yaa la saarayaa oo aan ku dul fadhiisanaya xadiidkan marka macnihiisu aad bay iskugu maandhaafeen wadaadduhu wadaadda waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waxa ka dhalan doonaa loo jeedaa mimarka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo gurigiisa inta ka dhaxaysoo la laasimo meesha rawdo u taqaanaan waa wax lagu janno galo wey ninka halkaa ku bata ilaahay ku barya ee ku tukada ajir badaan buu shaqaysan kaasoo keena inuu beer janno ku helo oo xadiidku wuxuu la macno yahay aljannatu taxta dilaali suyuuf ilzam rijlaha faama aljanna aljannatu taxta aqdaami اlummahaat baa laga wadaa oo ma aha calaa daahirihi xadiidku laga wadaa hee meesha cadka laazime ilaahay ku barya ee ku tukadae jooga wuxuu aana u yahay inuu beer janno ku helo halkaa wadaaddaa maray wadadan wa calaa daahirihi wاlqudratu saalixa xadiidku waa calaa daahirihi ilaahayna awoodiisu wax ka reeban ma jiro mimbarka nabi maxamed alayh isalaat wasalaam waa la qaadi sidiisan baa lagu qaadi waa la qurxin sidii idinka ladin qurxiyo idinkoo madmadowga gaaban oo foolfool xun oo dakhara waaweyn janno geli maysaane ma og tahay waa laydin habaynayaa ayib mimbarkana waa la habayn isagoo sidaa u quruxsan oo sidiisaa la qaadi kadibna beeraha jannada ayaa la dhex dhigahaya nimanna halkaasay mareen kadaalika beytka nabi maxamed xujratu caaisha aydna waa sidaa sideeday waxay u tahay qayb jannada ka mid oo intii sidii loo goyoo la qaado ayaa jannada dhulkeeda lagu daraya waa rawda min riyaad اljanna calaa xaqiiqati bay dheheen wadaadalkaasay la mareen nimanna waxayba yidhaahdeen waa macno saddexaade marka horada jannada laga keenay intaan idinkun baan ogeyni waa qayb dhulka jannada ka midoo laga keeno adduunka la keenay sida xajaruasadkoo loo keenay min aljanna anniil wاlfuraad min aljanna laba webi oo jannada ka soo dilaacay weeye niil furaad hadda ka hor baynu soo sharaxnay fii kitaab اliimaan soo ma ahay ayb nafsa shay intan u dhaxaysa mimbarka nebi maxamed iyo qolku nabigu deganaa ee caasho gurigeeda ah waagii qabriga subanaha noqday qudhigada waxay tahay qayb ka a jannada laga soo gooyey aakhirna lagu celin doono saddexdaa macnaha ku jira kidinla fiican waa maxay wاlxadiiu calى ظaahiri wاlqudraةu saalixaة wamuslixa likuli shay oo mumkin ah oo mumkin ah waxba dhihi mayno waa min baabi iطlaaq اlmusababi wa iraadati الsabab lama odhanayo oo tii hore in camal iyo hawaab lagu fasiro ahayd ayb kaniili wاlfuraati wاlxajar اlaswad na waa macna asana saddexaad oo idiin sheegay ayb in xaqiiqda lagu daayana fiican halkan markay marayna ashaaciradu waxay dhaheen xadiidku calaa daahir loo daayo habeen dhawadna way soo diideen calaa daahirin loo daayo soo ma garanaysaan ayb meesha ila qabri baa ka soo dhowaaday qabriga nabigaa ka soo dhowaaday marka calaa daahirihi qaadi ciyaadu wuxuu yidhi waxaa lagu ijmaacay goobta adduunka ugu fadli badan afdalu buqcatin fi اlardi waa buqcada nabigu ku xabaalan yahay calayhi الsalaaة wasalaam waa xujratu caaisha waa qolka uu nabigu ku xabaalan yahay qabrigiisa waa afdal اlbiqaaci ayuu ijmac soo guuriyey wadaadihii dambena waa sallimeen hortii wax ijmaaca soo guuriyeen maanan arag annaguna hadda ka murmi mayno meeluu nabi maxamed ku xabaalan yahay baa laga fadli badan yahay dhihi mayno laakiin hawsha waxay u baahan tahay nas lianna alkhasaa'isa wاlfadaa'ila laa tahbutu biاlijtihaad wadaadka layidhaha qaadiciyaadna haddaad dhihi lahaydaan qaacidada daabit اlijmac waxaa weeye caalimka iqada ee muطalica ah ijmac hadduu soo guuriyo waa in la aqbalo ka riwaayat الraawi ahiqat اlcadl in la durana ma bannaano waxaan leenahay waxaa qayd ka maqan ah ida lam yakun lahu aslun faasidun fii xikaayat اlijmac qaadi ciyaadna waa min almutasaahiliin waasici alkhawi fii xikaayat اlijmac halkaa inaad fahanteen bayla tahay laakiin rawdada nebi maxamed iyo meeshuu ku xabaalan yahay cid baa ka fadma anagu odhan mayna laakiin nas naqli u baahan yahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu shay waxaa jira aad jasminayso jiritaankiisa midna aadidii bidaliil midna uu kuu caddaan waayo lagaa rabo altawaquf xataa yadhar xaadana bn xarbin xadiikan waxaa deliishada haddaynu marayno culummada qaba madiiniya mako waxaa fadli badan mako madiino madiinaa fadli badanoo maka ka fadlidadaha qabaa deliishada maxaa yeelay dhaheen mimbarkii nebi maxamed iyo xujratu caaisha iyo qabriga nabiga iyo beydkiisii waa rawda min riyaad اljanna buqca la yidhi waa jannaday kamid mid tahayna adduunka kuma taalo oon meesha ahayd waa halka buqce ee keliya ee nusuustu sheegtay inay jannada ka mid tahay xajarul aswadku asagoo buqca ma ahe waa dhagax meel ku jira dhulla ma aha dhulka keliya layidhi jannaduu ka yimid waa buqcadu nabigu ku xabaali calayhi salaat wasalaam ilaa mimbarkiisa xadana zuy bn xarbin wxamd muana qaale xadana yaxya bnu saciid alansaari can cubayd الlaahi bni cumar alcumari waxadaana ibn numayr muxamed xadaana abihi cabdullah xadaana cubayd اllaahi can khubayb ibn cabdالraxmaan bn yasaaf alansaari can xafs bni caasim bni cumar waa nin cumar u yahay wey ibn khaaab can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul la sal slam qaal ma bayna beyti wa minbari rawdaة min ahli اljanna wa minbari calى xawdi xadiidka dambe intaasuu ku daray wa minbari calىa xawdi mimbarkayguna xawdka laga cabi doono yowma alqiyaama ee loo baxsan doono ayaa yuu dul saaran yahayba waa la soo qaadi bartaasaa loo dhigay nabiga ku fadhiisanay waa mimbari calaa xawdi manaabir badan nabiga in la siiyaa laga yaabaa xawdad badanna nabigu waa leeyahay fi nusuus bay ku timid laakiin mimbarkan hadda aan ku khudbaynayo xawdkaygan aakhir laga cabi doonaa la duldhiga hayaa aan ku dul fadhiisan doonaa shuhaado iyo saalixiin baa la min nuur ayib mimbarkii nebi maxamed intii la qaado in xawdkiisi la duldhigo kursigiisii maxaa ku diidaysa xadiidkan wadaadaha daliishaday inuu tusayo madiino inay ka khayr badan tahay mako wejul istila muxuu yahay madiino ku taalla goob jannada ka goob aan yaraynoo dhowr mitira ah oo jannada ka mid ah mimbarka nebi maxamed ilaa xujrati caaisha oo marka dhowr mitira ah. buqcada ayadaa marka waxay ka fadlo badan tahay wax walboo adduunka yaalla oy maka ka mid tahay bidaliil walaqaabu qawsi axadikum min aljanna khayru min addunya wamaa fiiha midkiin aansadiisa xarigeeda in la eg oo jannada kamida mida maxay ka khayr badan tahay adduunyo iyo wixii yaalloo dhanba kacbadoo min addunya bay kamid tahay idan madiine maxaa laga helay qaabo qowsi axadakum ma ahee dhul dhan oo kamida mid ah jannada dhulkaa dhan ee jannada ka mid ku yaalla wuxuu keenayaa madiina wax ka khayr badan inuusan adduunka ku taagnin oolinna walaqaabu qowsi axadukum min aljannati khayru min addunya wma fiiha idan maa bayna beyti wa minbari rawdatun min riyaad اljanna laasimku waa maxay iyo tamaradu falmadiinatu khayru min makkata wa min kuli buqcatin fi اdunya daliilkoodu daliil sahlan ma aha nimanka qaabkay u daliishadeen hawl sahlan maaha ayb jumhuur ahlcilmi waxay qabaan min aلصaxaabati wالtaabiciina wa fuqaha اlamsaar maka iyo madiino makaa fadli badan laakiin jamaaca min aلصaxaaba oo cumar ka mid yahay wa a'imat اlamsaar oo maalik ka mid yahay iyo reer madiino oo dhanba waxay qabaan madiina ka khayr badan maka akar الnusuusna waxay tusaysaa ana اlmadiinaةa afضalu min maka xalay maxaad soo maraysee ilaa wixii aad barakeed yeeshay makahee labanlaabkeed yeel barakada maxaa fadliga iyo hawaabkaa ka mida nusuusta in madiina maka ay ka fadli badan tahay oo madiinatu rasuulilahi ay khayr badan tahay waa carakawa waxaana tusaya in maka ay khayr badan tahay madiina waa laba xadii wa fii sixatihimaa nadarun laba xadii weeye taasna ogaada baabun uxudun e, jabalun yuxibuna wanuxibuhu uxud waa qow ama boor yuxibunana jecel wanuxibuhu waa kay soo tawiilen ashaaciru xadiidkan markaan maraynay nawowina uu ka badbaada hawsha ayada xadaana cabdullah bn maslamata bnu qacnab alqacnabi qaala xadaana sulayman bn bilaal can camr bn yaxya almaazini can cabaas bni sacd asaacidi can abi xumayd wasmu cabdiraxmaan bn sacd asaacidi qaala wuxuu uhi saxaabigaasi kharajna maca rasuuli اllahi sal slam fii ghaswati tabuuk duulaankii tabuuk baa nabiga la baxnay wasaaqa alxadiia xadiidkii dheeraha ku saabsanaa duulaankii tabuukee sanadkii sagaalada hijrada ayuu kaxeeyey raawow wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray uma aqbalna waanu soo gadoonno tabuuk baan ka soo laabannay xataa qadimna ilaa aanu gallay oo nimid waadi اlqura xataa qadimna ay wasalna aan soo gaadhnay waadi اlqura waa waado udhaxeeya madiine iyo shaam shaam iyo madiino agga shaam buu jira faqaala rasul la sal slam wuxuu ihi innii musricun markuu waadi qur nabigu soo gaadhay oo madiine u soo dhowaaday wuxuu yidhi innii musricun waa degdegaya anugu faman shaaa minkum ninkii doonoo idinka mida falyusric maci hayla degdego waan baxayaa waman shaaa ninkii doonana falyamku haiska nagaado tartiibba iska soo socdo haiska soo kaadsado iska soo tamashleeyo waa iska soo sheekeeyo anugu waa dhaqaaqahayaa fakharajna ee saxaabadu nabiga ka hadhi maayaan hadde nabigay raaceen fakharajna waanu baxnay xataa ashrafna cala almadiina ilaa aan madiina ku soo dhowaano soo aan dul nimid ashrafna iطalacna cala almadiina mashaarif اlmadiina waa agaarka iyo duleedka magaalada faqaala nabig wuxuu markuu madiine arkay haadihi طaaba wa hada uxudun wahuwa jabalu yuxibuna wa nuxibuhu war caddaadigu haadihii tan inoo muuqatay ee ifaysa taaba tii wanaagsanayd weeye aybana waa la yidhaahdaa ilahay baana magaca u baxshay nabi maxamed ooma bixin xalaynu soo maray wa haadaa qowgaa muuqdana uxudun jabalka uxudaa ah weeye wahwa jabal waa qow iyo buur iyo cal yuxibunana jecel wanuxibu annagu aanu jecella si dhabu noo jecel yahay wa annagu aanu jecella maxaa yeele makhluuqaadka ilaahay baa tamyiiz iyo garasho geliya maxabaduna waa min aliraadaat wax ka mamnuuca ilaahay qudradiisa awooddiisana ma aha adiga marka awooddaada tabarxumadaada ha ku miisaamin xaggana ha ku sargoosanin ha ku sargoynin awoodda ilahi subxaana wa tacala xadaana cubaydilah walxadiiu calaa daahirihi xataa yajiia asaarif wa ijmac lmuslimiin min alwaliina walakhiriin naska qur naska xadiiiga hadalka qofka aadamaha ee mukalafkaa waxaa lagu xambaarayaa macnaha kuu soo degdegaya markaad luqadaa fahamsan tahay ilaa la helo wax leeciye ama weeciyana lama leexin karo xadaana cubaydاlah bn mucaad qala xadaana abi abihi mucaad bn mucaad alcambari xadaana quraة bn khaalid الsaduusi can qataada bn dacaamat الsaduusi xadaana anas bn malikin qaal qaala rasul sl ly slam ina uxudan wga uxud la yidhaahdo jabalun waa qow yuxibunaana jecel wanuxibu annagu aanu jecela bilaadii ilaahay iyo dhulalkii iyo dadka wanaagsan jeclaanaya iska da aadamaha kale aadamaha iska badaaya dhirtii iyo geedihii iyo dhagaxyaashia ka warqaba kugu makhraati ku jeclaani ila waa khalqu min khalq illaahi weeye waxadaanii cubaydillaah ibnu cumar alqawaariiri xadaanii xaramiy bnu cumaaraة alcataki xadaana quraة bnu khaalid الsaduusi can qataada can anas bn malik radi allahu tacala canhu qaal nadara rasuul اllah rasuulka ilaahay baa eegay ilaa uxudin buu nabigu fiirshay faqaala wuxuu yidhi ina uxudan jabalan ina uxudan uxud waxaa waa jabalun ee qowey yuxibunana jecel wa nuxibu aanu jecel baabu fadli الsalaaةi bimasjiday makkata wاlmadiina sida hadda wax ku socdaanna waxaasuu qowya waa la baabi'in doonaa wixii qow ahaa wixii raad ahaa wixii astaan diineed ahaa wixii un taariikhi ahaa ee sooyaal ahaa cagtaa la marinaya si ay u socoto wadaadana u fatwoon doona wadaadunba diinka lagu dowgeli saan bay ku soconi ayb ninka boqorka ama madaxweyne kusheega ama taliska ah haddaan yac la odhanin asagu waxaa wey hawadiisaasuu wadaya waxbadan baada la baabi'iyey oo ma'aair iyo aahaartii madiine ahayd iyo tii maka iyo tii muslimiinta oo wax ku kalifay uusan jira daruuraa wax daruura ku kaliftay ma jiro baabu fadli haddana yuhuud baaba soo socotoo jidha annagaaba iska dhulkan oo dhanba waxaoo dhan ba annagaa iskale xoog baadna lagaga saara dhulka annagaa iska lahayd xagee ka yimaad ayoo qaxay yimaadeen oo shaam ka soo qaxay way nasaara soo baabi'isay iyo bakhtunasar waageedu horena qolyo kancaaniyiino carbeedoo aslucaraba soo baabaashay weligoodba qaxootiis ka qaxi haddana falastiin bay qax ku habsadeen waxay ka dhigeen wad aragtaan berri ka maalin inay ku fadhiistaan baa laga yaaba waa qoys meel la'aan aan joogi karin ilaa bixabli min annaasi wa xabli min allah wey ayib <clears throat> ilaahay ummadda ka qabta nimankaa yuhuudeed iyo wixii la halmaala iyo wixii ku ololaga iyo wixii ku jeela allaha jabiyo muslimiinta haza iyo falastiin lagu baabiinhayana allaha baabu fadl salaati bimasjiday makkata wlmadiina wuxuu baab yahay labada masjide make iyo madiino fadliga ku jira kutukadkooda salaada lagu tukanayo masaajiddu waa saddex ambiya ay asaaseen masjidka maka waa inaga taarikhdiisi soo maray baytulaxraam ku yaha taarikhdii baan ka soo sheekaynay asalkiisuna malaa'ig baa bilowday imaya aadam baa bilaabay kadibna wiilkiisa ibraahiim waa masjida ambiya asaaseen ama ay masjidulmadiina nabi maxamed baa asaasoo askumay oo dhagax dhig waad garanaysaa masjid alaqsa baytulmaqdis ku yaalaad garanaysaana asaguna ambiya asaasta asalkiisi hore waxaa asaasay nabiyulaahi yacquub wa banii yacquub iyo wiilashiisii baa asaasay waxaa cusboonaysiyey nabiyulaahi sulaymaan ibnu daawuud marka waa masaajid alambiyaai alaa saddexdaa masjid wey masjid alnabowi masjid almaki iyo masjid alaqsa waa masaajid alambiya yaa ugu dambeeyey almasjid الnabi waa ugu dambeeyey nabigu waa aakhiru اlambiyaai masjidkiisuna waa aakhiru اlmasaajidi hadduu nabigu aakhiru اlambiyaai yahay maxaa ka laazimay inuu afdal اlambiyaai yahay masjidkiisuna muxuu noqday aakhiru masaajid اlambiya ambiyadii masaajid asaasay masjidka ugu dambeey wa huwa afdal masaajid baa ka laazimaysa madiine meelo badan bay adiladu ka tusaysaa inay iyadu tahay afdal اlmuduni cala اliطlaaqi masjidkan uu yahay afdal اlmasaajidi wa bihi aquul warka waad fahanteen ba ilata yaanu saaxiibbahaynu xasan albani lo odhan jiray oo orama aha meel ku dambeeye garan maaye south africa igu dambeysay inuu nool yahay inuu dhinta hadda waramahaye ya wuxuu uhi wasaxuhu اlbani wbihi aquul marka hadda waxaa weeye wbihi aquul wey maagidan wbihi ku dhejinay ninty iyo ninty ninkii aad aad lisu jiray wbihi aquul baan ku dhejin isagoo wax tabar badan ba aan marka aan dareensannahay inuu naga aqoon yar yahay buxooguu nagnag badnaa marka wbihi aquul baan ku dhejin xadaanii camr anaaqid wasayd bni xarbin walafdu licamr qaala xadana sufay bn cuyaynata rag wax iskuma ogolee can izuhriyi can sacid musayib can abi hurata radi allahu tacaala canhu yabluqu bihi nabiy isagoo suubanaha la gaadhay qaala wuxuu uhi suubanuhu salaatun fii masjidi salaad lagu tukada masjidka haada ee kana afdal wuxuu ka fadli badan yahay salaadda waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadoodoo fii ma siwaahu waxaan masjidkayga ka ahayn lagu tukaday kun salaadood oo meel kale lagu tukaday waxaa ka fadli badan hal salaadoo masjidkaygan lagu tukaday ila almasjid alxaraama masjidka xurmada badan mooye oo masjidkaygu salaaddii lagu tukaday uusan dheereen kun istinaa laysku haystaa istinaha hadda aad moodaysan xujo tahay waxba nagaga qaadi ogaada ila almasjid alxaraama lianna masjidka xaramku waa mustatnan min almasaajidi masaajiduna waa mafduulo laga fadli badan yahay wاlmustathnى min almafduuli mafduulun warkan aad fahanteen ba ilata nabigu muxuu uhi alayه الsalaة wasalaam salaaة fii masjidi hada afضalu min alfi salaaة fii ma siwaahu min almasaajidi wey ila اlmasjid اlxaraam masjid xaram xaggee laga soo istinoodo laga soo reebay masaajidii uu ka fadli badnaa masjidka nebi maxamed baa laga soo reebay masaajidana waa mafduulo waxaa ka fadli badan masjidka nabigeenna walmustatna min almafduuli oo masjid xaraamana mafduulun waa laga fadli badan yahay macnuhu marka waxaa ka soo baxay masjidka nebi maxamed salaada lagu tukado masaajid kale waxay dheertaa kun salaadood bay u dhigantahay laakiin masjid alxaraam intaa ma gaadho weeye sagaal boqol u dheeryaa laga yaaba siddeed boqol boqol wuu dheer yahay wey isagaa dheer masjidkaa dheer ee intuu ka fadli badan yahay masjid nebiga xaram masjid xaraam la mid ma aha intuu ka fadli badan yahay masaajidda kale laakiin weli waxaa fadli badan annabowi miyaad fahanteen macnaha laga hadlayo lannu slkaa isku khilaafay istinahan ba isku khilaafay niman waxay dhirtaan wuxuu keenayaa masjidulxaraam baa ka fadli badan masjidka nabowiga ah nimanna waxay dhn maya wuxuu keenayaa masjidka nabowi waa fadli badana laakiin wuxuu masjidka nabigu dheeryahay masjidulxaraam wuxuusan dheerayn wuxuu cafwan wuxuu dheeryahay wax ka yar intuu dheeraa masajidda kale idan haddii kor waxaa fadli badan masjidka nabiga wuxuu ka fadba masaajid oo dhanba laakiin waxaa ku soo dhoweeye almasjid alxaraam baa ku soo dhow idan masjid xaraami waa mustatna min almafduuli wاlmustana min almafduulina waa mafduulun fii nafsihi hadihi اlqaacida maalig baa sidaa maray iyo wayna ku saxan yihin ila tahay aniga idinkuna haddee tol badan waayimaysaan waxadaani maxamed raafic laakiin inaad fahantaan wejhu istilaakaan rabaa oodan aydan u qaadanin ila اlmasjid inay nas tahay nas ma aha waxaa laisku leeya waa daahirun fii tafdiili اlmasjid الnabowi iyo ma ahe waa daahirun fii tafdiili اlmasjid اlmaki alxaram almaki waa masale khilaafiya ra'yi waad leedihiin laakiin musalamaad qawaadicaha moodina sidaan waa u haysan jira hadda kahor xadaanii mxamed raafici cabd bn xumaydin qaala cabd wuxuu ihi ahbarna wqaala ibn raafic wuxuu ihi xadaana cabdurazaq bn hamaam asancaani ahbarna macmar can الzuhriyi can saciid musayb can abi الله radi allahu tacaala canhu qaala qala rasul sal slm salaatun fii masjidii salaad masjidkay lagu tukado hadaa ee kana khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi salaatin ku salaadoo fii hayri meelaan masjidka in lagu tukaday oo meel masaajid kale ah ila almasjid alxaraama masjidka xurmada lahoo aysan ay kun gaaraynin ama masjidka la siman ama wuu la ama kun ma gaaraysa wey daahirku ayib xadaanii isxaaq almuhim maalig iyo iyo jamaaca min aلصaxaaba wالtaabiciin halkaasay mareen oo masjid nabowi waa fadli badan bay leeyihiin waa aakhiru masaajid اlambiya nabiguna waa aakhiru اlambiya wahuwa afdaluhum ayib idan qadiyadu halkaas weeye madiino inay masjidkeedu ayada iyo nabigooduba dadka ay ka fiican yihiin iyo dhoolku ayaa muuqanaysa haddaynu soo marayna buqcada adduunka ugu fadli inay tahay buqca ku taalla almasjid الnabowi xadaanii isxaaq bn mansuur alkwsaj xadaana ciisa bn mundir alximsi xadaana mxamed xarbin اlkhawlani xadana الzubaydiyu maxamed waliid الzubaydi can الzuriy can abi slm an cabdالraxmaan wa abi cabdilahi salmaan alaqar mawla juhaniyiin nimankii reer juhayna gacalkoodii ahaa wa kaana salmaan ama abi cabdilahi alaqar wuxuu ahaa min asxaabi abi hurayrata u ahaa annahumaa labadaa wadaad oo ah abu salame iyo abu cabdilaahi alaqar samicaa waxay maqleen abaa hurayrata yaquulu asagoo leh salaatun fii masjidi rasuuli illaah salaad lagu tukaday salaatun waa la ilaaqay xadiidkun waa in loogu dhaqmo calaa itlaaqihi salaadda ama farad ha noqoto ama sunna ha noqoto lannu salafka isku khilaafan salaadda laga hadlayo waa salaadda faradka masaajiddu salaadaha sunnadu way ka siman yihiin xagga fadliga laakiin waxay masjidka xaramka iyo midka madiina ay ku fadli badan yihin waxaa weeye salaadaha faradkay yidhaahdeen waa taqyiid iyo takhsiis aan lahayn daliil aan lahayn salaatun walaslu waa maxay waa alcamalu bilmuطlaqi calى iطlaaqihi xata yuqayidahu shaaric laman haya qaydka asaga taqyiid الnusuus min hayri daliilna qad yuؤaddi ilى اlkufr fi bacض اaxyaan iska ilaaliya salaaة fii masjid rasuuli sal slm afdal min alfi salaatin fima siwah min almasaajid ila almasjid alxaraam sidaasuu abi hurare odhan jiray ayb faina rasul lah sal slam wuxuu yidhi idan muxuu ku cileeyey tacliilka abu hurare anu raba hadda fiqigii aan idiin soo sheegaya bannaanku yaallaa abu hurare muxuu yidhi salaada lagu tukada masjidka nebi maxamed waxay dheertay masaajida kale kun salaadood limaada abu hurare faina rasuul اllahi aakhiru اlambiya waa tacliil rasuulku ilaahay wuxuu aha ambiyada kii u dembeeyey wahuwa afdalhum soo ma ahaati wa ina masjidahu masjidkiisuna aakhiru اlmasaajidi wey tacliilka muxuu keenayaa masjidku inuu noqdo khayru اlmasaajidi bila اstinaa qaala abu salam wuxuu hi abdullahi alqar waxay yidhaahdeen lam nashuka maanan ka shakinin ana aba hurayrata kaana yaquulu can xadiidi rasuuli اllah markuu noo sheegayey oo uu fatwoonayey oo uu lahaa masjidka nebi maxamed salaad lagu tukaday waxay masaajid kale ka fadli badan tahay kun salaadood nabi maxamed ambiyada ugu dambeeyey asagaana u fadli badan kadalika masjidkiisuna wa aakhiru masaajid alambiya asagaana u fadli badan inuu xadiidkaas uu xadiid marfuuc yahay oo nabiga uu ka soo xigeenayo annagu maanan ka shikinin bay dhaheen asagoo haba waqfiye lam nashuka ana abaa hurata kaana inuu aha yaquulu kii yidhahdo xukumkan sheega can xadiii rasuul saadiran can xadiii rasuulilah famanacana dalik cadam shak inaanan ka shakisan darteedba wuxuu noo diiday inaan wax weydiinno waxba maanan weydiinin ma nabigaad ka maqashay maanan dhihin leanno shakiba maanan ka qabin in xadiidkan uu nabiga u tiirinayo ka soo qaadanayo famanacana dalik ay cadam shaki an nastaثbita inaan hubsanno abaa hurayrata can dalika xadii aan ka hubsanno oon dhahno abu hurayra w xadiidku garanaya adaan noo sheegaye ma nabigaa yidhi mise adaa fatwoonaya xataa idaa twufiya abu hurayra hurayr markuu dhintay tadaakarnaa dalika arrinkaasaan isweydiino ka hasaawnay wa talaawamna waanu iscanaanannay fartaan dhexda ka qayn waxaan maxaa idinku dhacay abuur intuu noolaa maxaan hal maan u dhihi wey maadaan nabiga ka maqlay inta maxaan u cadaysan wey maxaanu isku canaannay allaa nakuun aanan noqonin ama aanan ahaanin kallamna kuwa la hadlay abaa hurayrata fii yusnidahu ilaa u tiiriyo rasul sal l slm war maxaad u in kaana samicahu minu inuu nabiga ka in kale fa baynaa naxnu calaa da inagoo sidaa ku sugan oo weli iscanaanayna oo hawsha aad iyo aad oga xun oo midka kale uu imaarayo jaalasna cabdallaahi bna ibraahiima jaalasana cafwan jaalasana waxaa nala soo fadhiistay cabdullahi bn ibraahim ibnu qaarid baa nala soo fadhiistay sawaabkuna ninka magaciisu waa ibraahim cabdullaahi waa aabbihi wuu kala hormariyey raawigaani ibraahimna cabdallah caan ku yahay cinda eh, ahli الrijaal eh, ayb ibraahim bn cabdlahi bn qaarid baa nala soo fadhiistay fadakarnaa dalika alxadiiث xadiidka burinaanu sheegnay iyo wladii kii faradna aanu ku gaboodfallay fiihi gudihiisoo min nasi abi hurayrata canhu ah inaan ka caddaysano abi hurayra hadalka inuu nabigu yidhi ah faqaalna cabdulahi bn wuxuu nagu yidhi ashhad waxaan qiraya أنii samictu aba hurayrata yaquulu asagoo qaala rasul sl slm faإnii aakhiru اlأnbiyaaءi waإna masjidii aakhiru اlmasaajid anaabakobu yidhi maxaad ka walbahaaraysaan maxaad farta dhexda uga qaninaysaan anaahuba abu hurera nabi maxamed u tiina inaan maqlay hawshu marku way caddaatay fa innii aakhiru اlambiyaai anugu ambiyada kii u dembeeyey baan ahay iyo garadambayskoodii wa ina masjidiina aakhiru اlmasaajid maxaa loo jeedaa laba macno masjid adduunka ka taagnaada asagaa ugu dambayn wabittaali masjid ambiya dhiseenna asaga ugu dambeeyo xadaثna mxamed muثanى wbn abi cumar alcadani jamiica can الثaqafiyi cabdilwahaab bn cabdilmajiid athaqafi buu u jeedaa nawowi qolyaha rajaxuu ka mid yahay in ay maka iyo masjidkeedu fadli badan yihiin xagga salaada iyo dhan kastaba wuxuu daliishaday xadiidkii ahaa nabi maxamed baa maalinka fatxu maka intuu soo dul istaaga mako wuxuu yidhi wallahi inaki la khayru ardi اllaahi waaxabu ardi اllahi ilى اllah walowlaa anii ukhrijtu mink maa kharajtu xadiidkii tirmid ayna ku sumay nasaai buu daliishaday xadiidkaasna laba wej baa lagaga jawaabayo mar waxaa waa xadii mukhtalafun fiihi ah waa xadiid mukhtalafun fiih muran badan baa ka taagan daara qudni ceelkiisa kun sideed boqol kun toddoba boqol afartan iyo saddex ikhtilaaf badan buu keenay haba rajaxo ariiq ha rajaxe kadalika ibn abi xaatim isna ikhtilaaf badan buu keenay baa rajixe tirmidina buu ciladiisa ku sheegay ariiqbaha rajixe intaasi waa xagga sanadka marka laga hadlo xagga macnahana waxaa dhici kartaa la yidhi xilligan waa goormu nabigu sidaa leeyahay waa yowmi fatxi makka hawshan madiine ku saabsan iyo tafdiilkeeda iyo axkaamteedana waa fii aakhiri xayaati calayh isalaat wasalaam waxaad soo sugtaan hadalkan ym ai maka nabigu uu yidhi binaan calى sixati haddaaban idiin salin adiku inu aiiya idiin sallinno inuu ahaa bacdama nabigu soo sheegay madiine fadligeeda iyo inay xaram tahay iyo ducadiisi kadib inuu xadiidkan lama hayo taariikh lama hayo daahiru nusuusna waxay u badan inay madiine fadli badan tahay wa masjidan wa salaatan si walba u khayr badantah xadii kaluu sheegay oo ah xadiidkii cabdulahi salaaة fi masjidi hada afضal min alfi salaaة fima siwahu min almasaajid اlmasjid اxaraam wa salaaة fi اlmasjid اlxaraami hada afضal min miئati salaaة fi masjidi oo nawwi waa xadii xasana wasawab waa xadii macluul cinda nuqaad xadiika asagoo ma asixin xadiidka odhanaya salaada lagu tukado madiino masjidkeeda iyo midda lagu tukado masjidka xaram almaki boqol bay isdheer yihiin boqol ma asixin saa darteed inuusan asixiin oo daciifiya waxaa sheegay bukhaari fii cilal اtirmidi ka fiiriya kadalika bazaar baa sheegay fii musnadihi ibn abi khaythama fii taariikhihi asaguna mujaladka saddexaad waa xadiid macluula cinda ahli اlcilm ka asagu marka iska daa idan nas lama haya sheegaya in masjid alxaram almaki uu ka fadli badan yahay masjidka nabi maxamed naska hore ila masjid xaraamna daahirkiisu wuxuu ahaa inuu masjid madiina fadli badan yahay oo masjid xaraam uu ka fadli badan yahay wax ka yar intuu ka fadli badnaa masaajidda kale waan soo jeed wاlistinaab min almafduuli mafduul wاlmustatna cafwan min almafduuli mafduul waa laga fadli badan yahay afdalkuna waa masjid nabowi ala taal waa masale ijtihaadiya khilaafiya ikhtiyaarka iyo tarjiixuna waxaa loo daynaya nin walba aragtida aqoontiisa anuuna waxaan idin idhi wa bihi aquulu wa bima qaala maalikun aquul ayib ahlulmadiina warkoodaan raacayna marka xagga u bata in badan baad agga u shubayseene xagga u shuba xadaana maxamed bn muana wabn abi cumar alcadani jamiican xageen maray naska miyaan akhri can الثقفiyi cabdاlwahaab bn abd الثقفي qaal musanى wuxuu yihi xadin cabdilwahaab isagu u cadeeyo can الثقفi ma odhanine magacii buu tasriixiyey cabdulwahaab ibn cabdilmajid الثقفي qaala samictu yaxya bn saciid alansari yaquul sa'altu aba صaalح aلsamaan dakwan hal samicta ma maqashay abaa hurayrata yadkuru fadl الsalaaةi fii masjidi rasuuli الlah ma maqashay abu hurayra sheegaya fadliga ku jira nebi maxamed masaajidkiisa in lagu tukado faqaala wuxuu ihi la ma maqal kama maqan anu si toosa walaakin ahbaranii cabdulahi bn ibrahim wasawaabu ibrahim bn cabdallah ibn qaari أنه سمع أbا هuريرة يحadiث أن رsuل صل ل سلم قاaل صلاة في مسجدي hذا khayر min ألف صلاة أو kaألف صلاة ama kun salaad bay la mid tahay فيma siwaahu meelaan asaga lagu tukado min اmasjid masaajid kale إلا أn yakuna الmasجid الxaraama inuu yahay msl lagu tukaday msl xaraam mooyeen oo marka intaasoo kale usan dheerayn baa daahirku yahay intaasoo kale usan dheerayn oo kunka usan dheerayn sagaal boqol buu dheeryahay ama wuxuu dheeryahay wax ka yar daahirka annagu saasaan leenahay nimanna way cagsiyeen markay cagsiyeenna ma keeni nas suganoo xadidaya intuu masjid xaram almaki uu dheeryahay masjidu nabowi ama inuu la yahay naskii ugu roona waa xadii cabdillah zubayr waana macluul cinda الnuqaad mutaahiriin nawwi iyo waa xasan iyo howlahaasi ma soconayo tirmid baa intuu la yaabay ciladiisa buu sheegay waan idin sheegay waman axaalaka faqad asnadaka waxadaanii zuhay bn xarbin wcubaydillahi bnu saciid ibn yaxya alyashkuri wamaxamed bn xaatim qaaluu waxay dhaheen xadana ya bn saciid alqaطaan can yaxya bn saciid alansaari laba yaxyaas dabagalay bi hada lisnaad sanadka dambaraysen can abi saalixin can cabdالlah بن ibrahim بن qاrid إلى آkhirihi وxadثnii زهير بن xرب محamed مثنى قاala xadثna yaحyى هو القطاn عن cubayd الlah بن cمر الcمري qال أخبرnii ناaفع عن بن cمر عن النبي صلى اه عليه وسلم qaala salaaة fii masjidi hada salaad masjidkaygan kana lagu tukado afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min alfi salaatin kun salaadood oo fii ma siwaahu waxaan asagan lagu tukaday ila اlmasjid اlxaraam وxadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna bn abi numayr وabu usamata xamaad xaw xadaثna bn numayrin qaala xadaثna abi وxadaثnaahu mxamed muثanى xadaثna cabdاlwahaab kulhm jamaacadaasi ibn numayr iyo abu usaame iyo cabdulaahi ibn numayr haddana oo soo noqday can cubaydillaahi اlcumari bihada isnaadi naxwahu waxadaanii ibrahim bn muusa الtamiimi ahbarana ibn abi zaaida yaxya bn zakariya ibn abi zaaida la yidhahda can muusa bn cabdulahi اljuhani can naaficin can ibni cumara qaal samictu rasul lah sal slam yaquulu asagoo bimili xadiidka hore soo marteen oo kale waxadaanaahu ibn abi cumar alcadani xadana cabdالrazaq bn hamam sanani saxib اlmusanaf wالtafsir أخبرنا معمر بن rاشد بن cوط اليماني عن أيوب عن ناaفع عن بن cمر عن النبي بمثلhi asagoo kale intaana ka bixin howl ku saabsan salaada masjidka nabi maxamed ayaan wax yar ka tilmaamaynaa a'immada shaaficiyada waxay isku maandhaafeen nabigu wuxuu yihi masjidkayan kana wuu ishaaray wuu cayimay salaatun fii masjidi haada muxuu tilmaamaya intii qooqaarayd ee weegaarayd ee masjidkiisii ayd buu nabigu tilmaamay calayh isalaatu wasalaam intuu nabigu ku ogaa masjidnimo miyaa laga wadaa mise majmuuculmasjid baa loo jeedaabay iskuma dhaafeen shaaficiyu fuqadana iskuma dhaafeen nabigu wuxuu rajaxaa intii masjid ahayd waaguu nabigu noole calayhi salaatu wasalaam unbaa haddaad ku tukato aad helaysaa fadligan asaga ah intii dambe lagu daree ziyaadada cumaan ku daree saxaabada ku dareen la waasiciye reer bnumi ku dareene haddaad ku tukato waxaad la mid tahay adoo ku tukaday masjidu bilaal warka miyaad fahanteen nebigu halkaasu ku dhuftay ka fiirso yidhi waxaan ku sharxay fii kitaabi almanaasig ka fiirso masaajidka horey u gal intii ahayd masjid xilliga nebi maxamed umbaad ka helaysaa fadligan asaga ah haddaad meelahan bannaankaee reer sacuud iska fadhiisato iyo reer bani iyo cumaan iyo waataas iska fadhiisato maxaad ku tukaday dhiiqada islii dhexdeeda ku tukaday nabigu halkaasuu ka budkiciyey xagga laakiin waxaad moodaa nadarka fiqi inuu keenayo masjidku waa asal tabcana waa leeyahay wاtaabicu laa yufradu bixukmin taabicuna xukun gooniah lama siiyo masjidka nebi maxamed intii doon hala waasiciyo si loo wadaba hanugu soo gaadho islii hanugu soo gaadho waa masjidkiisi calayh isalaat wasalaam marka la taga maxaa la odhan hayaa masjidka nebi maxamed baan kusoo tukaday waa masjidka nabiga almasjid anabowi asalkiisu iyo faraciisu waa israacahayaan ilaahay fadligiisuna intaa wax ka weyn buu deeqaa almuxib abari muxibdiin abari ashaafici kitaabkiisa alaxkaam alkabiir oo hadda la daabacay waana makhtuud ahaa iyo kitaabkiisa almanaasik wuxuu ku tigtiigsaday in masjidka nebi maxamed aslan wa farcun isku xugum yahay hawsha nawowina aan laga yeelaynin waana aqraan isu dhow yihiin isku dhow yihiin labada kitaab waa la daabacay dareeriya marka hawshaas si khilaaf looga baxday kuu suura gelayso horay u dhaqaaq rawdada tag agteeda haddiise aad gaari weydo meelahan dhaadhaxa iskaga tug khilaafka meesha masalada ku jira waa la isku haysta waxadaanaa qutayba miyaa dhammayn kara baabkiis hal xadiis ima hadhin waxadaanaa qutaybatu bnu saciid maxamed rumxin ibnu muhaajir almisri jamiica can leyt bnu sacdin qaala qutayb wuxuu yihi xadana leyt bnu sacd can naaficin can ibraahim bni cabdillahi bni macbad can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma annahu qaala wuxuu hi ibn cabaas ana mra'atan haweeney ba ishtakat shakwaa xanuunsatay gabarh baa xanuunsatay xanuun sheegatay way bukootay faqaala waxay tidhi in shafaani illaah shardi bay gashay nadar bay gashay in shafaani illaahu rabbi hadduu ii caafiyo oo xanuunkan aan ka kaco oon bogsoodo la akhrujanna walla waan bixi oo waan safri fala usalliyanna waxaan ku soo tukanayaa fii bayt اlmaqdis baan ku tukan shardigaasi alla u gashay fabara'ad markaas ka bood birix waa ka kacday safar dheer baan gelayaa waxayna joogtaa markaa iyadaa madiino xijaas bay joogtaa markay caafimaaddo waxay tihi sharadkii aad gashay ilaahay oofisid man nadara an yuiica allaha falyuطichu waman nadara an yacsiya allah falaa yacsih uma tajahazad way diyaargaroo way qabaashatay oo saabaankeeda iyo saadeedaba diyaarsatay fajaءad maymuunay u tagtay maymuuno um اlmuminiin zawja الnabiy nabiga xaaskiisa ahayd tusallimu calayha idoo sogotinayso salaamaysa intayna bixinba waxay sii salaantay maymuunay tidha bas hooye waan baxayaa haddee soo ducee fa ahbarataha daalika arrinkaasay u sheegtay waa dhowd baan xanuunsaday wax xanuunoo lala yaabay baa helay ilaahay baa nadar iyo sharad la galay hadduu i caafiyo inaan baytulmaqdis kusoo tukanayo waanan caafimaaday maantaan socdaa la soco waan safrahayaa faqaala hooyadan maymuno waxay tihi waa faqiihade ijlisii iska fadhiiso halkan iska joog fakulii cunoo sahayo maa sanacti maa sanacti waxaad samaysay sahayadna biilo sahayadaad u talagashay safarka dheer iyo bokod manigaadii ka farxalo iskana joog salaadina aad tii waxaan kusoo tukanhayaa aan idhaan kusoo tukanhaya baytulmaqdisna wasallii fii masjid arasuul calayh isalaat wasalaam nabiga masaajidkiisa kana ku tukay jiri fainii samictu rasul lah sal nabi maxamed baan maqla isagoo leh salaad lagu tukada masjidkaygan afdalu min alfi salaatin fii ma siwaahu min almasaajidi ilaa masjid alkacbati masjida kacbada mooye maxaa yeelay sidaa hooyadan ay tiri bay culimmadu u badan yihiin bal wadaaddaa wax ijmaac u dhow soo guuriyey haddaad qabto masjidka nebi maxamed inuu ka fadli badan yahay masjidulxaraam ka fadli badan yahay ood ku nadarto inaad ku soo tukato salaadada masjidulxaraam almaki waxaa kaaga filan inaad ku tukato almasjid annabowi baa kaaga filan haddaad aaminsan tahay masjid xaram almaki baa fadli badan aad aaminsan tahay xaggana aad ku nadartay inaad ku tukato he masjid nabowi waxaad ku tukan kartaa waa kaa qaadahaya alxaram almaki wاlcaks kadalika bayt اlmaqdisna waa sida haddaad ku nadartay inaad salaad ku soo tukato asaga waxaa kaaga filan labada masjidee kale mid ka mid a ah, annabowi iyo almaki inaad ka doonto ku tukato sidaasay saxaabadu mareen oo nadarku mar buu waxaa kaaga dhacaya afdal iyo faadil inaad la timaad buu kaaga dhacaya idan way yeeshay sida bay yeeshay saayadii bay qaadatay yay isticmaashay halkaasayna ku tukatay intayna ka bixin marka xadiidkan xooguu cilay ku sheegeen nuqaadu muslimna wuxuu qabaa sixat اlwajhayn bukhaari asagu wuxuu hi fi taarikh اlkabiir waa war isnaadka ku saabsan ajmaca ahlu اlcilmi biاlxadiiثi calى ana matn اlxadiiثi صaxiixu matniga xadiidku waa saxiix waxa la isku waa maxay sanad baa laga hadlay sanadkuna muxuu yahay ibnu cabaas meesha in la sheega ma ay dhaheen waa intaa oo wadaadka can ibraahim ibni cabdillahi ibni macbad ibnu cabaas ibn cabdillah wey meesha canta ah yaa khalad ah cantaasi waa khalade waa in la yidhi ibraahim ibni cabdillahi ibni macbad ibni cabaas macbad waa nin cabaaso cabdullahi waalkiiah oo in cabdilmualib ah wiilkaa marka ibraahiima toos oga qaadeen xadiidka maymuuno marka waa can ibraahim ibn cabdillah bn macbad ibn cabaas can maymuuna can rasuuli illah in bayna maymuunata wa bayna ibni macbadin la geliyo ibn cabaas bay diidan yihiin xufaaddu muslim wuxuu qabaa sixat اlwajhayn labaduba inay saxan yihiin qaba bukhaari wuxuu ihi laa yasux fii ibn cabaas ibn cabaas in la sheego sax ma aha bazaar ba isaguna ahli misra laa yudkhiluuna fi bni cabaas ibni cabaas dhexda ma soo gelinayaan daaro qudni baa cilalkiisiiyo tatabuc baa sidaa ku yidhi waxaa laysku hayo ibni cabaas in la sheega ma maxfuudba mise maxfuud ma an baa laysku hayaa ariiqa dambaynu ku tilmaami doonaa insha allahu tacala wallah subxana wa tacala aclam marxaba cabdallah waa munkar xadiikaas xadiika boqolka kun waa munkar ah kitaabualaad baan kaga soo hadlay sheekh xuseen kitaabualaad baan kaga soo hadlay sida sawaabkaana masaajidda xaramka ku yaalla waa isku fadli masaajidda xaramka laga dhisay bannaanka xilliga aan ahayn isku xukun weeye wa bihi aftaa imaamuna wa shaykhuna ashariif cabdinuur raxmat ullahi taala wa bihi naquulu marxab maxayta su-aalaha caawa soo furtee hmm. tafsiilkaa sheekhu sheegay daliil ma laha sheekh irshaad egul goyn waan akhriyay baxdiga ijmaacan waxaad ku radidaan miyaad haysaan ijmac waxaad ku radidaan miyaad haysaan a wuu radin waaye inaw eh, ibnu taymiya sa haddaan u radi xataa wuu radin waayo ana maxaan ku idhi wuu tilaabo dheer yahay buu leeyahay saasaa ku filan laakiin ninkii imaamka hadduu ijmac soo guriya asal waa in laga aqbalo ilaa lagu ogaado inuu leeyahay asal faasida fii naqli alijmac masaladu marka nabigu xilligu noolaa khaas ku tahay waa takhsiiska daliil ma laha ah makaa fadli badan culamo badan ba waa ra'yuljumhuur weliba ninka taageeray ibnu taymiya qaba ibnu qayim baa qaba wahaabiye badan baa laakiin anugu reer madiinaan ahay